alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu alaa rasuuli illahi wcalaa alihi wasaxbi wasalama ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaani raximah allahu tacaala baabu sutrati lmusalli ayaan ku jirnay qofka tukanaya sutradiisa xukunka kusoo aroora cadeyntiisa ay u baabya baabkan marka halka xadiidka horaan soo akrinay meel yaraan uga laabanaynaa xadiidka waxa uu yihi ibnu xajar can abi juhayr bni alxaaris radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam nabigu wuxuu yihi low yaclamu almaaru midka maraayo haddii uu ogaan lahaa bayna yaday lmusallii qofka tukanaayo hortiisa midka hor maraayo haddii uu ogaan lahaa maadaa calayhi waxa korkiisa ah oo min alismi dembi ah yani maadaa maxaa maxaybaa caleyhi korkiisa ahaanayo oo minal ismi dembi ah lakaana anlakaana an yaqifa inuu taagnaado ay arbaciina arbaciina afartan yaa ahaan lahayd khayran mid uga khayr badan lahu isaga u khayr badan min an yamura bayna yadayhi qof tukana hortiisa inuu maro lakaana wuquufuhu arbaciina khayran lahu min an yamura bayna yadayhi antaas iyo ficil ka dambeeya masderaa lagu awila xadiidkana wuxuu yihi bukhaari muslim baa soo saareen lafdigaana bukhaariya iskala yiri waxaad u malaynaya marka meesha wahmiga uga jira waa meeshaan leanna maxaa yeelay riwaayada bukhaari min alismi kuma jirto muslimna ma werinin bukhaarina ma werinin min alismigaas ereygan xadiidka ku jira low yaclamu almaaru bayna yaday lmusali maada calayhi min alismi ziyaado waay min alismi laa fi saxiixi buaariyi walaa fi ayrihina kuma sugna yani laa fi saxiix buhaari walaa fi saxiix muslim midna kuma sugno oo saxiix ma aha arrintaas iyadaa naam waxaan ujeedaa yani min xaysu sixa ka hadli maayo madaas hubuudkeedanba aan bukhaari ku sugnayn iyo muslim labadaba laakiin hadda qaabka xadiidka uu qoray waxaad moodaa xadiidkan bukhaari iyo muslim inay isla wariyeen lafdiga uu qorayna in lafdigii bukhaari uu yahay laakiin lafdiga bukhaari xadiidku min alismi kuma jirto kan muslimna sidoo kale kuma jirto qaara waxay leeyihiin nusakda bukhaari nuskhada kushmihani ayaa lagu arkay ay leeyihiin eh, min alismigan taas laakiin xaafidka laftirkiisa ka jawaabayo wuxuu yiri marka riwaayaadka bukhaari ragga kitaabka ka wariyey nuskooyinka iyo kulligood sida yani nuskooyinkaas marka raajixay u badan yihiin min alismi kuma taalla marka hal nusko oo kushmihani lagu sheegaa iyadana marka eh, saabit ma ahano sax ma aha hahay xadiidka muwadaa maaligna waa ku sugan yahay iyadoo min alismi aysan ku jirin ibnu cabdilbarna wuxuu yihi lam yakhtalif calaa malikin fi shayin minhu baaqi sitana saasay u wariyeenoo min alismi kuma jira kuma jirto asxaabu lmasaaniid iyo kulligood asxaabu lmustakhrajaadkuna min alismi ma aysa qorin markaa kutubihii bukhaari ka shaqeeyo dhan ama mustakhrajaadka ha noqdeen ama keyrkood ha noqdeen ismidan kuma jirto marka riwaayaadkana kuma arag u leeyahay musanafka ibn abi shayba ayaa waxay ku jirtaa laakiin low yaclamu lmaaru bayna yaday lmusali maada calayhi yani min alismi musanaf ibn abi shayba yani min alismi marka yani min alismi waa waa iyada laftirkeeda waa musrad waa ujeedaa waxaa maada caleyhidaasa la fasira waxa korkiisa ah oo dembi ah tafsiirkii marka meesha ka maqnaay ayuu ku geli adig laakiin hadal nebigu uu yiri ma ahan sala allahu alayhi waalihi wasalam hay marka riwaayaadkan marka masaladan iyada taa marka meesha in looga baraarugsanaado hadda malihin min alismidan waa khalad ma aha yani dabcan macnuhu saas waa yahay laakiin lafdigan rasuulka xadiidkiisa kuma jiro intaas bis waa waxa laga hadla low yaclamu lmaaru bayna yaday lmusali maada caleyh waxa korkiisa ah haddii uu ogaan lahaa qofka qof tukana horumaraayo lakaana an yaqif arbaciina yawm waxa korkiisa noqonaayo oo afartan inuu taagnaado uga khayr badnaana waa maxay waa dembiga ka raacayo meesha marka min alismi waa lagu micnaynaa laakin xadiidka kamid ma aha taas marka iyadaa saas meeshaasa rabin aan uga noqdo meeshaan iyadana wawaqaca fi lbazaar min wajhin aakhara arbaciina khariifan buu yiri marka arbaciina khariifantan waxaad moodaa arbaciinka uu cadaynayo afartan sano khariif waa dayr laakin sanadaa loo jeedaa iyadana marka shaad waa riwaayadaas maxaa yeelay thawri iyo malik ma aysan sheegin arbaciina arbaciina bisay ku gaabsadeen ibnu cuyeyna keligiisa khariifan ku daray weliba ibnu cuyeyna laftirkiisana waa shakiyey riwaayaadka qaar shaki buu ku werina arbaciina ow arbaciina khariifan u leeyahay marka riwaayada aan shakiga ku jirin ee labada qof ay werinayeen baa laga hormarin sidaa darteed sheekh alalbanina raximah llahu tacaala tamaamulmilaa laftirkiisa uu ku sheegaa in eh, arbaciina khariifan tahay shaad inay tahay shuduud inuu ku jiro ku sheega xadiidka ku xigo eh, isaga marka wax unoqoshaa malaha midka ugu dambeeyey ayaan ka bilaabayna marka wacan sabrata bni macbadin aljuhani radia allahu canhu wacan sabrata bni macbadin aljuhaniy waxaa laga weriye radia allahu canhu qaal inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi liyastatir ha is asturo oo sutra ha samaysto axadukum midkiin fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda walow bisahmin leeb kaansada ha ahaatee ama gamuun gamuunba ha akrajahu lkamsa waxaa laga qaadanaya waxa sutrada laga dhigana qasab maa inay derbi adag ay noqdaan shardi ma aha ulaa laga dhigan karaa gamuun iyo leeb ayaa laga dhigan karaa leebka qaansada laga gamo kale ayaa laga dhigan karaa sutra wax kastaaba ha jilicsanaadaan ama ha adkaadaan adkaanshada iyo jilicsanaanta wax shaqaa kuma laha meesha akrajahu lxaakimu xadiidkan xaakim baa soo saaray xaakim marka wuxuu yii leey marka xadiidkan isaga markuu ka hadlaayo صaxiixun calaa shardi muslim xadiidka waa saxiix yahay xaakim saxiixun calaa shardi muslim ayuu yidhi wawaafaqahu dahabiyu dahabina waa waafaqay badana waxaa aada aada u aragtaa oo isla socoto waqaala alxaakim saxiixun calaa shardi calaa shardi shaykheyn wawaafaqahu dahabiyu in badan baa la arkaa maxaa loo jeedaa xaakim meesha oo hadalkan ku yiri baa waxay tahay mustadrak kitaabkiisa la yidhaha almustadrak cala saxiixayn zahabina kitaabkaas ay wuxuu ku sameeye waa soo gaadiyey kitaabka talkhiis lmustadraj ayuu leeya kitaab laa wixii marka xaakim oo kitaabkaas ku saxiix yeelay wixii daciifana isagaa ka daba tegayo wuxuu leeyahay qultu xadiidun baailun xadiidun daciifun wixii uu sidiisa ugu daayana uunan ka daba tegin oo uusan tacliiqininna waa kuwa ay culimmadu dhahaan saxaxahu lxaakim wawafaqahu zahabiy meesha ay ka imaanaysa meeshaas oo mina kitaabka asalkiisa u leeyahay mina kitaabki talkiiskiisa u leeyahay marka waadi iyo xaakim mar walba waxay isu daba socdaan taasaa keenaysa naam kitaabkaas muskadarada xaakimna de culimadu wax badana waxay yidhahdeen qolo kuxadgudubtay iyo qolo ka gaabisay iyo qolo dhexdhexaaday isugu jiraan kuwo waxaa jira yii xaakim kitaabkaas wuxuu ku qoro dhanba wax shardi saxiix aqbalayo maba ku qorin shardi saxiixayn ijxaaf waayo midaa marka xoogaa marka ay ka badbadi qaarna waxay dhaheen xadiis kasta oo kitaabkaas ku qora waa saxeix iyagana weligu kala sida raajixa marka waxay tahay xaakim kitaabka waa qoray markii uu sax sixidiisi oo isugu noqday ayaa intuusan dhamaystirin ka hor ayaa waxaa ku dhacday ayuu dhintay ibnu xajar siduu sheegayo nukad calaa kitaab ibni salax marka taasaa waxay tahay intii uu dib u saxay waa khalad yar tahay inta kale ayaa marka khaladka uu ku ayaa khalad badan lagu arki karaa almuhim wixii xaakim oo weriyo oo la fiirina xadiidkan marka isaga waa saxiix yeelay calaa shardi muslim uu layidhi calaa shardi muslim waxaa loo jeedaa shuruudii saxiixu muslimka iyo rijaashii muslim ayaa xadiidkan warisay laakin muslim ma werinin saxiixiisii kuma werinin laakin rijaashiisii baa xadiidka werisay oo isnaadku waa rijaalu muslim shuruudii muslim ayuu wataabu ayuu leeyahay xaakim dahabina marka uu ku waafaqay saxiixnimada iy ku waafaqay marka dahabi laakiinse sida marka hadii la fiiriyo shardi muslim xadiidku ma gaaraayo shardu muslim ma gaaraayo leana xadiidka waxaa sanadkiisa ku jiro cabdilmalik ibn rabiic cabdilmalik cabdilmalik ibn rabiic ayaa ku jiro cabdilmelikgaasna muslim waa mutaabaca ahaan uga weriyey ee ma uusan daliishanin kutubta xadiidka marka laga hadlaayo ragna bukhaari iyo muslim way deliishadaan xadiidkooda ragna min baabi mutaabacaabay ukeensadaan marka muslim shuruudiisa marka kee waafaqayo kees aqbalayo kada u deliishado ee midkoo mutaabaca ahaanta uga weriye ma aha manaa waa musalax xadiisi ah wa kulle dadkii soo mareen waa soo mareen oo fahmi karo dadkii aan soo marinna waxaweya de in la fahmaa waa daruuri meeshay ku taallaa marka hadduu ku yiraa saxiixun calaa shardi muslim marka uu leeyahay shardiga muslim waxuu ka wadaa rijaashii muslim ayaa xadiidkan werisa saa darteed waa saxiix inuu ku dhowrada laakiinse rijaasha muslim cabdilmeligan kamid ma aha rijaashii muslim ou ixtijaajin ee uu daliishaday ma aha ee waa ragga oo dad min baabi lmutaabacad isaga iyo qof kale oo isku lamaamin keligiis uusan xujaysanin saa darteed marka haddii xadiis ninkan uu keligiis werinayo lama dhihi karo shuruudii muslima waafaqsanya lana muslim shuruudiisi awel maxay ahayd inuu nin la xiriiriyo ninkaas haddana nin lama xiriirsana saa darteed marka cabdilmalik ku jira marka muslim mutaabac ahaan uga soo saaray isaga marka muxuu yahay xaalkiisa cijli waa tawsiiqiye alxaafid alcijli waxa uu yiri waa waasiqa imaamu zaabir miisaanka wuxuu ku yiri saduuqun insha allah nin saduuqa waa yiri insha allah Eh, dacafahu yaxya bnu maciin yaxya maciinna waa daciif yani adi marka laisku keeno ninkan waa saduuq saduuq mar walba kama eh, hoos dhacayo markaa saa darteed xadiidkiisa waa xasan l marka xadiidkan culamada qaar marka waxay ugu tarjamaan xadiidkiisa inuu maqbuul yahay waana la mutaabiceey ada xadiidkan isaga iyo duruq kale lagu weriyena waa jiraa oo xadiidka marka raggi saxiix yeela marka eh, xaakim ayaa kamida zahabina waa kamid yahay lowi laftirkiisa waa ishaaray wowna ku kaabtooday tan marka arrinkaasa laftirkiisa saxiixiyada eh, nawowina inuu ku jiro wax suurtagal kitaabkiisa majmuuca sheekh alalbani silsilat axaadiid saxiixa ayuu xadiidka ku saxiix yeelay nacam xadiidka raqamkiisu laba kun todoba boqol sideetan iyo saddex u yahay xadiidkan marka waa waa xadiid xasan ah, marka ugu weyn naam marka mutaabacaad darteed wuxuu kusoo gaaraa xasan fiqiga laga qaadana waxa uu yahay sutre in la samaysto inay waajib tahay leana amar uu ku yimid walamru yaqtadi lwujuub amarkuna waxau keenaa wujuub wax ka leexiyo hadii aan la bacdi culamaa iyago marka waxay uga leexinayaan xadiidkii aan shala sheegay nabiga sala allahu alayh ali wasalam sallaa ilaa gayri jidaarin rasuulkaa salaad dukaday ilaa gayri jidaarin isagoo aan jid jidaar aan u jeesanin marka taasna culamada marka imaam shaafici oo ku fasir ey ilaa gayri sutratin u tukado sutra la-aan u tukadaa laga wadaaba ayuu yii culamada qaarkood oo mutaahiriintana waxay leeyihiin haddii gidaar la anfiyey oo nebigu derbi uma dukanin la layii de inuu wax kale u tukadaa dhici karta geeda u tukan karaa u tukan karaa ul waxyaaba badan buu u dukan karaa marka haddii gidaar la anfiyey wax kastoo kalena inuu anfisamaayo macnaheedu maaha marka xadiidka xulka unbaa laga qaadanaya wacan abi darin radia allahu canhu qaal abu waxaa laga weriye alkifaari radia allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi yaqdacu waxaa gooyo salaata almar-i lmuslimi qofka muslimka a ah salaadiisa idaa lam yakun haddii aysan ahaan min beyni yadayhi isaga hortiisa mislu mu'khirati raxli raxliga meeshiisa dambe kalaha geela meeshooda dambe wax la eg oo aan ku qiyaasnay gudun saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood waxaa goynaya haddays hortiisa oolin oo aysan sutro u ahayn misla mukhirati raxli almar'atu haweentaa goyso waa faacil yaqdacuha ah. almar'atu baa goyso walximaaru dameerkaa gooyo walkalbu eyga ayaa gooyo eygi bay al aswadu madoobay alxadiid yani ismi alxadiid wa waxaa ku sugan marka alkalbu lswadu eyga madow shaydaanun shaydaan weyaan ayaa ku jirtay wa fiihi waxaa kusugan xadiiska dhexdiisa alkalbu lswadu eyga madow shaydaanun shaydaan weyaan marka qisadan weliba waxay ku timid abudar ninka xadiidka uo u sheegayo taabiciga ahaba wuxuu yihi maa baalu lswadi min alaxmar oo midka madow muxuu xaalkiisa oo uga duwan yahay midka guduudan markaasu abudarida anigaba rasuulka aan weydiiyey su-aashaan oo kale sal lahu alay ali wasalam markaasuu yihi alkalbu aswadu shaydaanu eega madow waa shaydaan ahrajahu muslimun xadiidkan muslim baa soo saaray walahu eyga limuslimin muslim waxaa usugnaaday can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra naxwu xadiidkan oo kale ayuu ka werinaa duuna alkalbi eygi isagoo usa ku jirin xadiidkan yani abi hurayrana waa werinaa almaratu walximaaru bis eyga kuma jiro riwaayada abu hureyra ee muslim waliabi daauud abi daauud waxaa usugnaaday nasaa-iy iyo nasaa-i can ibni cabaasin radia allahu canhuma ibn cabaas iyadoo laga werinayo naxwuhu isagoo kale duuna aakhirihi iyadoo alkalbu lswad shaydaanun aysan ku jirin duuna aakhirihi inta dambe kuma jirto inta dambea waa maxay alkalbu lswad shaydaanun kuma jirto riwaayada ibn cabaas waqayada almar'ata riwaayada ibn cabaas xadiiska ibn cabaas waqayada wuu qayday almarata haweentiibuu qayday bilxaaidi buu ku qayday haween xaaid oo yan qaangaar ah ayuu qeyd uga dhigay saddex riwaaya hadda meeshaan taalno mid waxa ay tahay xadiis abi dar xadiis abi hurayra labadaas marka muslimaa werinaayo xadiidka kale waa xadiis xadiis ibn cabaas abu daawud iyo nasaa baa werinaya labadaba saddexda marka mid kasta xugun dheeraad oo gaar aha ku jiro xadiidka koowaad nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalama yaqdacu salaata almari lmuslim qofka muslimkaa salaadiisa waxaa gooyo waxaa gooyadan marka macnaha loo jeedaa waa maxay ahlulcilmiga qadcigan waa isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen yaqdacu waxaa loo jeedaa yubdilu waxaa guriye wa waxaa guriye qofka salaadiisa yaqdacu bimacnaa yubdilu waxaa guriye salaata almari lmuslimi almaratu alximaar walkalbu laswad hadday soo hor maraan oo sidaa marka waxaa ibnulmundir uu ka werinaya awsadka ibni cumar iyo iyaasaas oo kale uu ka werinayo wuxuu leeyahay cabdullahi bni cumar baa waxaa soo maray nin nin nin salaad hortiisa ayaa waxaa soo hormaray ey yar ayaa hortiisa soo maray markaasuu wuxuu yihi ibni cumar acidi salaata war niga salaada ku celiy salaada ku celi waxaa laga qaadanaya marka waa maxay yaqdacudan inuu ka dhigayo salaada inay burtayda sidoo kale bakr ibn cabdillaahi wuxuu yii ibn cumar geeskiisaan ku dukanayey eydaa labadeena dhexdeena inta soo galay ayuu anigii hormaray yii markaasu ibn cumar markuu salaada dhameeyey wuxuu yihi amaa anta faacidi salaa adiga salaada ku celiy yii amaa ana anigu falaa uciidu anuu ku celin maayo lianahu maxaa yeele lam yamura bayna yaday aniga horteydama uusa soo marin eyda ibn abi shayba isagana werinay marka ibn cumar waxaa kaloo ku jirta naftada kale waxay tahay eeyo dhan isagoo canima ama hanadeedaana wax kale ahaay madabka ibn cumar saas ah ey oo dhan hadduu kusoo hormaro adiga iyo sutradaada iyo soo kala dhexgalo amaba adoon sutro iyo waxaad isku eli oo ku hormaro marka eh, waa inaad salaadi waa go-eysaa marka waa go-e marka muxuu ku fasiraya waa bureysaa inaad soo warlaad soo celisa xasanulbasrina saasoo kale ayaa laga werinaya daaifo kale eyga waxay ku qaydayeen alkalb aswad eyga madow ayay ku qaydayeen haweentuna waxay leeyihin haween xaaib ah xaaib hadda loo jeeda haweentu markaas inay xayd qabto waxaa loo jeedaa haween qaangaar ah oo xayd gaartay haween marka qaangaar oo xayd gaartay dameer ama eyg madow hadday kusoo hormaraan adigii sutradaada inta idiin dhacayso salaadii waxay noqonaysaa marka inaad soo celisid ayay qaar kale oo eh, culamada xadiidkale ay qabaan sida ibnmundir awsadka ay ku cadeeyeen qoladaanaana ma admeed baa inay raajix tahay qowlkooda leana eyga riwaayaadka qaar baa eyga madow iyo kuwa kala kala soocay oo nebiga wax salaada goynayo eyga madooga ku sheegay midda kale waxa ay noqonaysaa waxa ay tahay eh, haweentana de midda kale waxa ay noqonaysaa waxa ay tahay eh, haweenkana de riwaayada abu daawud waa tii ku qayday xaaid inay tahay haweentiina waa tii marka lagu qayday inay xaaid ay tahay marka xaaidkana waa haweenta qaangaarka abaa ah loo jeedaa midda kale waxa ay tahay iyadana daaifo oo culamada kamidana waxay qabaan wax salaada gooye maba jiraan wax kale wadaan imaamu nawowi oo kasoo guurinayaan samrey aadan wax kale ha ahaada marka qoladaas ayaga yaqdacdan maxaa lagu fasiraa maxaa yaqdacu salaata almari marka macnaheed waxay noqonaysaa waxay leeyihin waxaa loo jeedaa khushuucibuu goynaya ila sutrada waxaa loo samaystay dadka inaysan ku hormarmarin si aysan salaadaadii khushuuceedii aysan wax kaaga qaadin marka yaqdacu bimacnaa khushuuci salaada ayay teginayaan h marka ajarkii iyo khushuuci iyo ayaa ayay goynayaan kuwan ay nuqsaaminayaan ee salaaday gurinayan lagama wada imaam shaafici iyo imaam lbayhaqi culamadaas dhan saasay ku tageen ayaga marka salaada marka qoladan ay wax salaada gooyaa ma jiro oranaysa marka xadiidtan baa radis ku noqonaysa oo sideedaba yani xadiidka ay qabsanayaan xadiis daciif ah waay oo midka gadaal ugu dambeeya baabka oo abu saciid alkhudri ay werinayo oo ay leeyihiin nabigu uu yiri sala allahu aleyh ali wasalam qofka salaadiisa wax ka goyn karaa ma jiro laakiin intaad awoodaan qofka idin soo mara hormara iska celiyo waa xadiis daciif ah oo fiihi waxaa ku jira mujalid ibni saciid in lahaahda ku jira waanan arki doonaa marka xadiidkan isaga daciif laakiin meesha khilaafka uu ka taagan yahay yaqdacudan macnaheeda cidii danmale imaamkama jeedin leeyihiin waa guday tahay bimacnaa goynay kala goynay aayihiin jumhuurka culamada soo jeeday u badan in asxaabta ay isku khilaafeen mas'alada iyo kalena salaadooda u amri jiray marka ku jiro kulley qofka inuu iska soo hormaraayo hadday si soo hormaraan inuu salaada ceshto udhow shaki wax lamida ah u dhici lahaaye bacdu saxaaba ay saas dhihi dambe marka qadcigaana macnaa imaamu shaafici wuxuu dariishanaya caisha radiallahu canha markay nabiga kiisa jiiftay oo ay lugteeda ku dhereeri jirtay rasuulka markuu sujuudaayo waa markuu qanjaruustada lugtay saas jelaadaysa marka lugtaas ay hormidaysa iyada ku taallaa leeyahay marka bimacnal muruur waa horumarid oo kale culimada kalena culimada ma horumarin caaisho meeshay jiiftay qof jiifo taagan iyo qof meeshii marayna labay kala yihiin adu marka macaanidaasaa ku jirta xadiiskan khulaasada marka maxay noqonaysaa in ixtiyaadka uu ku jira salaada lagu soo celiyo laakiin qowl jumhuur waxaa lagu celinayo yaqdacu salaata almari muslim waxaa gooyey idaa lam yakun hadaysan ahayn bayna yday hortiis misla raxli raxliga meeshiisa dambe wax lamid ah almaratu waa goyso maradan xadiidka dambaa fasiraya hadda xadiidka waa mulaq laakiin riwaayada abu daawuud iyo nasaa-i maxay dhahaysaa waqayada almar'ata bilxaaidi haween qaangaar abaa ah lagu qaydaa gabar yar hadday taa wax dhibaata maa qaangaari marka imaam axmed imaam shaafici iyo imaam axmed iyo isxaaq iyagu waxay leeyihiin haweenta ma ahan eyga madow iyo dameerka saasoo kale ama dabeerkay ka reebaan eyda madow keliya buriyeyda salaada guriyey laakin haweenta maya cayd a diri jirtaa oo ay jirta marka salaata qaar sida laga warinayo shabahtumuna bilxamiiri walkilaas naam waxaad nagu shabahdeen dameeraha iyo eeyaha ayaad nagu shabahdeen ilka marka inta hor jiifto ayaa qajaruufo jiray markaas taasoo kale dhihi jirta markaas marka saddexdaan umaada xadiidkan bisiaan ugu soo arooray dameerka qaara ka bixiyo qofkii ayada horta haweenta ka bixiyey wuxuu daliishaday qisadaas caaisha qisadaasna waa sheegno caaisha nebiga ma hormarin waa midkeeda unbay ka laabanaysa ma aysa hormarin iyada oo dhan midda kale dameerka dad baa isagana ayadana ka bixiyey waxay daliishanayaan qisada cabdullahi bnu cabaas nebiga oo dadka tujinaya ayaan dameer dameer ayaan soo qoray yiri dameertiaan iska deeyey si ay marka u daaqdo aniga sufuuftigan aan la dhex maray dameer dameerka inaan sufuufka la dhex maray markaasaa marka dadkiina waxba ima rasuulkiina waxba ima dhihin marka fa arsaltu laana dameerti isku sii daayey anna safkibaan kale wuxuu marka dadkii sufuuftiga la dhex marta dameertaan kaas isagan waxaa looga jawaabay ma'muumka sutradiisa waa sutrat limaam lamana sheegin dameertaan ee nebiga iyo sutradiisa ay dhexmartay lama sheegin bal nebiga caadadiisa aad sutradiisa dhexmara ka eli jiray xataa waa kii neefkii arey ahay markuu hormar isyiri waa kii derbiga caloosha saaray neefkeeda u gadaashiisa maray rasuulka sala lahu aleyh wasalam marka lama suuraysanaya dameer inay nebiga soo horhloonaysa hormar maraysa marka ibnu cabaas waxa uu sheegay aka dabeerku wuxuu maraayo sufuufta dambe dhexdoodu maraayo ma sufuufta dambena sutrad sutradeedi lamama hormarin ba iyagana qofku waa dhex mari karaa sufuufta waa la dhex mari karaa laakiin waxa la diidaya waxay tahay ma'muum imaamka iyo sutradiisa hadii lakala dhex maro adi mar haddaas ma'muumkaa sutra mali sutrada imaamka baa sutra ku ah. marka taasna sidaasa lagu jawaabay marka xadiidku sidiisa qaa'im u noqona u taagnaana culamada ka bixisa dameerka waxay daliishadeen waa kaas qolada haweenta ka bixisay sidaas caaisha u daliishadeen labaduna marka waa waa mawduuc waa ka baxsan yihiin almarأaةu wاlximaaru wاlkalb laswad alxadiid wafiihi waxaa ku jirta alkalb laswad shayطaan weeyaan akhrajahu muslimun halkan marka qisada marka alkalb laswad shaydaan waxay ku timid maxaa kan guduudan iyo kan madow ay ku kala goy kan madow waa shaydaan bayrmadi marka saa darteed kan madow anaga saan un baan u qaadanayna shaydaanku marka tashakul u leeyahay waxaa laga yaabaa xadiiska macnihiisu inuu yahay shaydaanka aada isugu soo ekeysiiyo eyga madow shaydaanku aad wuxuu isugu soo ekeysiiya eyga madow saa darteed marka eyga madow eyga madow waa shaydaan eeyaha kale uu ka gedisan marka lama raba arrinkan inta lagu feerinaa la dhaho hadhow la yiraa marka ey madow iyo ey kale wax fardiga udhaxeeya malaha hadaad soo qabato kan laba indhood leeyahay kan afar lugood luguhu iskumid indhaha iskumid hadaad tiraahdo de waxa adiga qeyb ahaad marka rabtaa inaad wax ka ogaato baarbaar ragga qaarkood ana saas yiri maxamed alghazali yaa laga sheegay inuu yiri marka eh, eyga madow iyo kan guduudan hadii camaliyo lagu sameeyo qalin lagu sameeyo lakala furo oo midkaan calooshiisa wax ku jira kana ku jiro kan kan u egyahay yani wuxuu leeyahay habka habdhismeedka jirka waxba kuma kala duwana nimaduma habdhismeedo ka hadla habdhismeed jirmo ka hadla caalam kalo qeyb laga oo ka waramayo caalamu jinni o oo ka waramayo maxaa ka taqaan adiga caalamu shayaaiin caalamu shayaaiin diinka baa loo sheegay mahane haddii diin aanan maqli lahayn ma kasi lahayn shayaaiin inay jirto iyo jinni inay jirlaan ilahi wuxuu inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahu maba arkaysid ba adiga marka shareecad baan ku rumaynay shayaaiintan iyo jinnigan iyo caan inay jiraan marka shayaadiintan inay tashakul ay leeyihiin iyagana diinkan laga ogaaday oo rasuulka sal lahu aleyh ali wasalam calaa suurati hira ayuu shaydaanka ugu yimid desan isoo iska dhigay mukulaal markaasuu raba inuu nebiga wejin uga dhufto marka dembil iyo waxlamida marka ilaahay uu ka qabtay marka suwar kala gedisanay ku imaadeen shayaadiintan suura ugu badan eegaas madow baa marka culimada marka qaarkood ay yihaahdeen marka eega madow iyo kan guduudan meeshaan farqigaa marka udhexeeya taas waa shaydaan iyo madowga walow can abi hurayraa radia allahu canhu naxwuhu duuna alkalbi kuma jirin in abi daawuud nasaa-iy can ibni cabaasin radia allahu canhuma naxwu xadiidkan oo kale duuna aakhirihi ah, inta dambase walkalbi nafsadu shaydaan ma lahayn abu daauud ima aysa warinin waqayada almar'ata ibnu cabaas xadiiskiisa haweenka wuxuu ku qayday bilxaawadi mid marka xayd gaartay haween qaangaara ah buu ku qayday oo almar'atu lxaaid buu yii halkaasna marka wuxuu salaada geriina macnaheedu marka ma saddexdan keliya iska celi inta kale iska celin maa waa iska celinaya wax walba kusoo hormaro laakiin saddexdan si gaar ah bay marka salaadii saameyn ugu yeelanayan waxaa nabigu saddexdan gooni ugu soo soocayaan meesha ku jirta وعn abi سacيidin الkdriyi radي الlahu canhu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh ali wasalam rasuulku waxa idaa sallaa axadukum miskiin haddii uu tukanaayo ilaa shayin shay intii ka ah oo u tukanaayo shaygaasoo yasturuhu qarinaayo min annaasi dadka ka asturaayo fa araada axadun qof uu doono an yadfaaza inuu gudbo bayna yadayn hortiisa falyadfachu haiska riixo ha riixo fain abaa haddii uu diido falyuqaatilhu hala diriro hala dagaalo fainamaa wax kalamaan huwa isagu shaydaanun shaydaan weeyaan muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saaray wafii riwaayatin riwaayo kale faina macahu isaga waxaa maciisa ah alqariina qariin qariin shaydaana la socda faina macahu maciisa waxaa alqariina lamaan insaanka waxaa ku lamaanan malab iyo shaydaan ayaa ku lamaanan sida axaadiista qaar ay sheegayaan marka laba qari qariinkiisa marka malagana de khayrka wanaagii ugu kaalmeeyaa waaka ilaahi subxaana watacaala oranaya yaxfaduunahu min amri illah waxay ka ilaalinayaan amarka ilaahi subxaana watacaala yani shuruurka iyo waxa ku imaana ayay ka ilaalinaya laakin wixii qadarka ilahay maxfuudka lagu dhigay markay imaadaan way u banaynaya jinniga iyo shayaadiintuna way leeyihiin adiga xataa ma leeyahay marki layiraa ku yiri aniga xataa waa leeyahay yiri laakin aniga keyga ilaahay subxaana waxaa u yiri marka laakiin fa aslama eh, waxa yaa keyga riwaayadka qaar sida ay leeyihiin wuu islaamay marka waxaan khayr ahayn igu kaalmeymayo ama in la yidhaha fa aslamu fa aslamu oo mamiinka la godo oo waa ka nabad galay aniga marka oo isaga islaamnimadiisa iy iska hadlay labada qaadba waa loo shaqlay marka arinkaas marka shaydaanka ayaa la socdo riwaayadan dambe sidaas ay leedahay xadiistan marka abu saciid khudri qiso dheer ou lahaa qisada waxaa ahayd maalin jimcaha isa salaadii duka aan la gaarin weli khudbada oo sunno tukanaa ayaa shaab yar oo min bani min bani abi ka mid ah ayaa meeshii ayaa damcay inuu abu saciid soo hormaro abu saciid alkhudri markaas iska celiyey markaasuu markii um, inta ka leexday ayuu meelaha fiirfiiriyey meelow maro ayuu waayey shaab markaasu haddana damcay inuu hortiisa soo maro xoogo isaga reexma mar saddexaad oo dana damco inuu soo hormaro waa xoojiya dana gacanta markaas dambe ayaa marka hadalkan uu yii abu saciid alkhudri marwaan ku dacweeyey marka marwaan oo meesha marka talinayo madiine ka talinaayo marka wiilkuna nimankaasoo qaraaba la ahay nimanka madaxda ahaa markii marwaan lagu dacweeyey abu saciid xadiidkaanu sheegay rasuulka sidaanaan ka maqlay so sidaan dhahayo ayaan ka maqlay qisadaas dheer bu marka xadiidka u lahaa waxaana laga qaadanaa marka qisadaas fain abaa falyuqaatilhu hadduu diido hala dagaalamo macnaha laga wadaa qisadaa laga qaadanaya oo abuu saciidin alkhudri markii uu iska riixay ninku waa ka diiday mar labaadu damco inuu soo hormaro muqaataladii uu sameeyey maxay noqota inuu xoog u riixay marka qitaalka waa xoog in la isaga riixan culamada qaara marka waxay leeyiin hadday dhacdo inuu xoog u riixo qofkii uu sidaas ku dhinto ama meelo intuu ka dhaco ama uu ka daqramo wax diyaa lagama raaxan leana nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa sidaas yiri marka muqaatalada ma muqaatalo silax layskula baxaayo leana hadii mar silax layskula baxo de salaadiiba waa laga tegay marka muqaatalada la sheegaayo macnaha waa sidaan marka hore inaad xogaa riixdo marka dambe riixidda aada xoog ka dhigto marka saddexaad aad aada u xoojiso mar walba marka taasaa saxaabigan uu ka fahmay marka raawiga xadiidka nebiga ka wariyey fahamkiisaa laga hormarinaa qof kale fahamkiisa leana ninka kasoo maqlay isaga waayo isagiina sida ugu dhaqmay taasa imaamu shaaficina fain adaa falyuqaatilhu taasoo ku fasiray yani ha riixu yih iska riixo haduu ka diiyo xooga u ree haduu ka diiyo xooga usii riix sidaa marka ha yeelo marka fain adaa falyuqaatilhu riixidda ha xoojiyaa laga wadaa ee dagaalki dagaal ahay ma ah marka qisadaas marka waxaana laga qaadanaa tafsiirkaas abu saciidin alkhudri imaamu shaaficina tafsiirkaas ku fasiray riwaaye abubakr ismaaciili mustakrijkiisa mustakhrajkiisa bukhaarina waa tilmaamaysayo wuxuu yihi fain abaa hadii uu diido qofka falyajcal fii sadrihi wayadfachu riwaayasaaba fasirtay uu diido mar labaad u damco inuu soo hormaro xabadka gacanta inta ka saaro ha riixo isaga dhan ha iska riixo marka falyuqaatilhuda riwaayan baa lagu fasiraya alimaam nawowi raximahullah marka sidoo kale xadiidka marka maxaa laga qaadanaa og axkaam badan baa laga qaadanaa axkaamta xadiidka laga qaadanaya waxaa kamid qofka diinka dadka ka fidnaynayo in shaydaan la dheesa qofka diinka ummadda ka fidnaynayo in shaydaan lagu tilmaami karo leanna maxaa yeele qofkan salaada horteeda soo maraayo waa insi waay waa loo jeedaa inuusan jinni ahayn waa la fahmayo waa loo jeedaa maxaa marka nebigu fa inamaa huwa shaydaanu oo ugu tilmaamaya waa shaydaankaasi waa shaydaan muxuu leeyahay qofkiibau khushuuciisii iyo salaadiisii iyo ayuu waswaas ridaya qofkii marka ummadda diinkeeda waswaas uga rido oo oo marka ummadda diinkooda ka fidnaynayo in shaydaan lagu sheegi karo qaadi ciyaad xadiis baa laga qaadanaa buu yii ibnu badaal ibnu badaal nacam sidaasuu ka qaatay xadiiskan da'deeda culumadana waa ahay sidaas nacam kutubta haddaad akriso taraajimta qaarkood sad loo tarjamaya waxaad arkaysaa shayaadiin lagu sheegayo nacam marka imaamu shaafici baa kamida marka raggaas qaarkood eh, iyo ibn xajar iyo kitaabkiisa lisaanulmiisaanka eh, ninki la dhihi jiray eh, ibrahim ibn ismaaciil ibn culaya ismaaciil ibn culaya wiilkiisa ibrahim muctaziliga ahaa iyo kii kale asam al la dhihi jiray labadoodaba waxay ku sheegeen in marka waxa uu ahaa shaydaan inay ahay bal wuxuu ugu daray shaydaanun malcuunu jalasa daaba dawaal yudilu nnaasa meeshaasoo fariistay baabu dawaal masar meeshaas umadii dadka u fariistay halkaas dadka ku baadiyey jiri oo umada ku dhuli jiri waa ninka imaamu shaafici uu yiri waayo mar kalena xataa eh, laa ilaha illa llah isaguma imaan la yiri ibraahim bn culaya laa ilaha ila llahu xataa nagama dhexaysa leanna asaga ilaah oo waxidaayo waa ilaah aan muuse la hadlay aniguna midka aan waxidaayo kii muuse la hadlay isku ilaah maba caabudno yii marka isku ilaah ma caabudno marka masalada dabadbays ma aha ragga qaarkood yani qofku mar walba waxaa lagala sida uu yahaa culimada kula xisaabtama ayb marka taasna ibnu bataala sidaas marka keenay marka xadiidka laakin fainama huwa shaydaan hadda waxaa loo jeedaa shaydaan baa la socdo oo riwaayada dambaa fasira riwaayada dambe marka waa tafsiir waay faina macahu lqariin waxaa la socdo kii ku lamaanaay oo shaydaanka ah ayaa la socdo ayay riwaayada dambe leedahay marka riwaayada ibn xajar wuxuu ukeenay tafsiir ahaan oo waxay fasiraysaa fainamaa huwa shaydaan bay fasiraysaa imaam ah, nawowi wuxuu leeyahay qof fuqahada kamida ma aqaani yiri oo waxaa kaloo xadiidkan laga baaraa fain adaa falyuqaatilhu amarkaa nebiga uu bixiyey ninkii diida ha lala dagaalo oo yani xoog ha laysaga riixo amar waajiba miya waa amar sunno ah akharu ahlicilmi inuu sunna yahay qabaan bal imaam nawowi wuxuu yidhi maba aqaana buu yii axad fuqahada kamida oo yiri muqaataladaana waa waajib yii oo ninka aan samaynin waa dambaabaa dhahay ma ogi buu yii adiga bal saraxa asxaabunaa bianahu manduubun asxaabteena shaaficiyad waxay cadeeyeen in manduub uu yahay yani iska riixidan inay sunno tahay laakiinse ibnu xajar wuxuu yihi wujuubkeeda waxaa ku tegay ahlu daahirka ibnu xasmi ayaa ku tageen marka waxaa laga yaabaa imaamu nawowi zaahiriyada khilaafkooda inuusan tirsanaynin wax muctabaraba inaysan la ahayn isaga iskiisa taasaa suurtagal ama inuunan arkin labadaas waa suurtagal laakin waxaad moodaa in midda hore ay u badan tahay maana imaamu nawowi badanaa ibnu xasim waxba kama soo naqliya haddaad aada u feerisaan ibnu xasim waxba kama soo naqliya imaamu nawowina waa nin aada wax usoo naqliyo mualic ahaa imaam mualic marka badan wax kama soo naqliyo waxaa laga yaabaa in madhabba usa u arkin madhab fiqhiyada inuusa u arkin nimanka daahiriyada la hadda sida ay tahay calaa kuli xaal culamadu waxay u badan yihiin amarkaas inuu sunno yeelay fainamaa huwa shayaan marka wafii riwaayatin riwaayo kale faina macahu lqariin waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa sidoo kale qofku ilaa waa inuu taagnaado xataa hadduu meelow maro uusa haysanin intuu salaada ka dhamaysto qofka inuu sugo haddii uunan sugin ee hormaro waa dembaaba low yaclamu lmaru bayna yaday lmusalli xadiiska aan soo marnay afartan inuu taagnaada u khayr badan ayuu soo gelaya marka dadkan aada moodid inay degdegsan yihiin iyaga dhanba oo markii masaajidka la tukadada ummadda saas saas saas laysku dhaafayo oo dadkuba aysan ixtiraamaynin qofka salaada dukanayo wax ah fiican ma aha dunuubay ka kasbanayo saas iyagaa agsarkoodana maslaxa uga socdaan xataa meelaha maqaayadaha ay fadhigoodu bay u cararaayen ay u socdaan marka xataas inay tasbiixsadaan male tasbiixdii adkaartii ma akrisanayaan orod unbay ku jiraan hadday ordi lahaayeen hadday orodkooda salaada aysan uhormar ku hormaraynin waa ficnaa lahay salaadii bay umada hormarayan afar labaatanka saa marka iyadana masalada in aad laysaga ilaaliyo xataa hadday kugu qaadanayso waktiha kaaga dhumo iska sug haddii aadan awoodi karin meelaad marto aada weyso iska sug markay dadku tagaan kadib ama qofkaas oo salaada dhamaysto meeshaad mari karta marka marka orodkan iyo degdegan waxaa la fiican in shareecada marka aada looga loo loo ilaaliyo wafii riwaayati riwaaya kale faina macahu lqariina qariin ayaa la socon riwaayada marka faina macahu lqariina riwaayada hore fasirayo shaydaan waayada la yiri maahan isaga waa lala socdaa wa shaydaan baa wado wa shaydaan baa kaxaynayo quminayo وعan abi hurayraa radi allahu canhu ana rasuul اlahi sal lahu alayh ali wasalam qaala rasuulka waxau yihi idaa salla axadukum midkiin haddii uu dukanaayo falyadc ha yeelo tilqaaa wejhi wejihiisa ku-aadankiisa shay-an wax ha dhigo oo ha yeelo fain lam yajid haddii uusan helin falyansib ha taaga casan ul fain lam yakun hadaysan ahayn ul fain lam yakun haddaysan ahaanin ul falyakuda ha xariiqo hadan fain lam falyaxuda ha xariiqo hadan xariiq uma markaa dabadeed laa yadurruhu ma dhibaayo man axad mara maro beeniday hortiisa akhrajahu axmedu xadiidkan axmed baa soo bixiyey ibnu maajah iyo ibnu maajah wasaxahu ibnu xibaanna waa saxiix yeelay walam yusib ibnu xajar wuxuu yihi ma uusan asiibin man zacama qofkii ku andacooday anahu mudaribun xadiidkan inuu mudarib yahay bal inuu mudarib yahay iska daayo huwa xasanun xadiid xasan a weyaan xadiidkan marka culumada agtarkooda way daciifiyeen abu daud laftirkiisa waa ishaaray ragga daciifiye waxaa kamida iyuu yii sufyaan bnu cuyeyna ayaa xadiidka daciifiyey waxaa kaloo xadiidkan daciifiyey alimaamu shaafici waxaa daciifiyey alimaamu lbayhaqi waxaa daciifiyey alimaamu lbagawi iyo keyrkiis ayaa xadiidkan daciifiyeen mutaahiriinta waxaa kamida ragga daciifiyey ibnu salaaxa kamida nawowi ayaa kamida aimo badan baa marka daciifisay marka waxaa kaloo daciifiyey alxaakim alciraaqi ciraaqina xadiiska waa daciifiyey albanina tamaamulminaha ayuu ku cadeeyey xadiiska ku daciifiyey sidoo kale daara qutnina xadiiska waa daciifiyey mutaqadimiinta marka aimo badan baa daciifisa xadiiskaas imaam sufyaan ibnu cuyeyna shaafici daara qutni bagawi bayhaqi ciraaqi ibnu salax raggaas o dhan muxadisiinta xadiiska way daciifiyeen marka cilada xadiiska uu leena waa laba cilo idiraab xadiiska ku jira ko oo xadiidku waa mudarib culamo badan xadiidka idiraaray ku cileeya haddii la yidhaha ibnu xajar taas waa ka jawaabay oo xadiidkan eh, mudarib ma ahan buu yiri xataa haddii la dhihi lahay xadiidka waxaa ku jiro laba nin oo majhuul ah ayaa ku jiraan oo waxa ay tahay labadaas nin waxay kala yihiin abu camr bni furayd abu camr bni furayd abu camr bni muxamed bni xurays abu camr bni muxamed bni xurays iyo awowgiis oo xurays ah awowgiis oo xurays ah oo abu hureyra ka weerarayo labadoodaas abu camr abu camr bni muxamed bni xurays abu camr bni muxamed bni xurays ninkaas ko waa majhuul xurayskaas isaga awowgiis oo xadiidka ku jirana waa majhuul laba majhuul baa marka xadiidkan ku jirta ibnu xajar laftirkiisa ayaana jahaalada ku xukumay kitaabkiisa taqriibu tahdiibka oo wuxuu yihi abu camrin majhuulun abu camr ibni maxamed ibni curays majhuulun curayskanna sidoo kale waxa uu yihi waa majhuul weliba wuxuu yihi waana ninka werinayo yihi xadiidka raawi xadiid lkhabi xadiid lkhab xadiidkan waay ah. raawigiisa waaye ayuu ninkaan jahaalo ku xukumay marka waa wahmiyey xaggaas haduu jahaalo ku xukumay meeshaana xadiidkan duruq uu ku yimidna hadda lama haayo oo xoojinaysa mida kale marka weliba marka da laba majhuul weliba iyo idiraaq waxay kamid tahay marka eh, dacfi aad u adag wa dacfi aan fududayn marka xadiidkan xasannimada uu ku xukumay saxiix ma aha ibn xajar qof aan marka dawahminayni male waa bani aadam hadda rag uu jahaalo kusoo xukumay ayaa hadda ciladaas hadda ma uusa ka hadlay keliya wuxuu ka hadlay cilada idiraaqka tan jahaalada kama uusa jawaabi marka walmacsuum man casamahu llah qofki ilaahay dhowraa un markaas dhowrsan bani aadamka gaf iyo hilmaan iyo kamarna kama marna idan hadda marka ibn xajar waa ragga xufaadii mutaakhiriinta amiiru lmuminiina fi lxadiid gaaray darajadaas wax gaaray waqtigiisa aysa jirin gadaashiisna aysa imaanin maca dalika marka oo weliba shawkani markii la yiri bukhaariga sharax yiri laa hijrata bacda alfatx ninkan marka kitaabkan uu qore ma gadaashiis lagama daba imaanayo sidiisaa loo daayay marka haddaba maca daalika ay tahay waxaa ku dhacaya owhaamta noocan oo kale qofka marka lama dhihi karo qofka hadda waa tanaaquday iyo tanaaqud tanaaqudu sameeyey iyo waa waxaanoo kale owhaamun baa lagu tilmaamaa rijaasha ninkan uu xifdisay tiraday ka bateen markaas inuuna istixbaarsanna laga yaaba kutubtana qoray ka qori jireen culamadii hore oo can dahri lqalbiay ka qori jireen kutubaha saa daraadeed marka wahmiga laga waayn maayo haddii mutair mutaqadimiintii wahmiga laga helay dadkii dhexal laga helay mutaahiriintii laga helay mucaasiriintana waa la hela dadka iyagu ka dhigaa marka mucaasiriinta nimanka mucaasiriinta malaaig ama marka dad iyagu aan hal marna gefinba de ninka sugaa nin aan weligiis hal marna gefaynin nin macdu waxaa shay mustaxiil rabaa inuu helo waa shay mustaxiil mana helayo weligiis xataa ninka adiga aada jeceshahay ood ku kalsoon tahay ood xaafid a ah u haysato oo wahmina haddaad shardi safe laakiin nin aan wahminin aniga nin wahmiye waxba kama qaadana a oo nin aan weligii iska soonin keliyaan rabaa waa waaynaysaa ma helys marka culamada marka awhaamta saasa ah, marka ninba ninkii wahami wax ku arko meeshan waa ku wahmiyey fulaan sawaabku sidaana ahayd khalaas intaas uga baxa qof dhahana malaha intaas cay waayo wax dhahaya malaha allahuma da qofaan aan caayi amaan kala aqoonin qofka haduus cay iyo amaan kala aqoonina kitaab iyo sharci inuu diin ka hadla maba banaan haduusan cay iyo amaan kala gara karin qofkan waa wahmiye waa gasay khada ma aha waa laisku khada xugmiyaa diinka ahlu sunada waa isku dad xugmisaa laakin isma tabdiiciyaan ahlu sunada weligiin marka taas ogaada isma tabdiiciyaan dadka ahlu sunada oo aan usuul isku haynin isma tabdiiciyaan laakiinse waa isku takda xugmiyaan ma keenaysa ninku markuu ahlu sunna yahay oo caqiidadiisa wanaagsan tahay jaf uu ku dhaco inaadan marnaba baraarujinin waxaase kale tacasub waay naam qofkaan waad gasay meeshaan sawaabku san waayd leedahay naam maca dalika waa caalim waay waa cilmigiisa iyo usuush usuushiisa fiican iyo ma'khadkiisa fiican iyo kulliba sideedii u ahaanayan qofkaan laakiin haddii la isdhex dardarsiiyo waa dhibaata naam khaladka iyo takdiada iyo iyo tabdiica hadii isku mid laga dhigo waa wareer oo markaas lasoo qaato calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fi ahli athar lasoo qaato waa dadka ahlu atharka caayo waay dadka la sheegayo ee dadka ahlu atharka kugad xugmiya ma aha hadday gefsan yihiin maa masalada marka hadii saas la furo nin aan lagu gaf xugmin nin male shaafici baa lagu gaf xugmiyey waxaa lagu gaf xugmiyey axmed bin cambal waxaa lagu gaf xugmiyey marka aimo fara badan maca dalika min yiri calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fi alasar ma jirtan lana maba aha waqiicada waa wuxuu bani aadam u yahay marka xadiidkan labadaas cilaa ku jirta ibn xajar hadal ah, taxsiinkiisan oo taxsiiniyeyna sawaab ma aha wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi laa yaqdacu salaata salaada ma gooyo shay waxba ma gooyo salaada marka didif waa daciif marka saa darteed marka ul in la taagto riwaayaadka kale kusoo aroortay oo sutro laga dhigto haddii la waaye maxaa la sameynaa hadkan ma la samaysana ma la samaysana lana ma sugnaanin xadiidka imaamu eh, shaaficina waxa uu yiri marka qowlkiisa qadiimka in xarebo la samaystaa ku jirtay laakiin qowlkiisa jadiidka wuxuu yihi maya xadiidkuma sugno ah haddii uu sugnaado mana haynuu yihi sunno la raaco ee sugan uu yihi marka haddii aan sunno la raacay sugan aysa jirin bal lagu camal falay qaar ay imaam axmed baana kamida ragga xadiidkan xataa tasxiixinay oo xadiidkan imaam axmed waa tasxiixiyey khadkana wuxuu ku sheegay sidii waxaa loo dhigaa buu yidhi hilaal oo kale khadka waxaa loo dhigaa sidii hilaal yani bisha hilaalku waa ah, waa bisha markay dhalanayso kale si ay u eg tahay ayaa xariiqa loo dhigaay saasay sheegeen laakiin xadiidka waa amsay وعn abi سacيid الkdriy radي الlahu canhu qala qala rasuul lahi salى الlahu عalayه ali wasalam laa yaqdacu salaata salaada ma gooyo shay waxba waxba salaada ma gooyaan oo ma buriyaan ma gooyaan waxba wadara celi mastudacta intaad awoodi iska celi qofka intaad awoodi arajahu abu daauud xadiidka abu daauud baa soo wariyey fii sanadihi dacfun sanadkiisana dacfi baa ku sugan dacfiguna waxa uu yahay mujaalid ibnu saciid ninkan layraa waa daciif mujaalid ibnu saciid baa ku jira waa daciif weliba waa idiraab xadiidku waa waa waa waa isbaraanbaray si mar wuxuu werinaa isagoo marfuuca mar waa waqfinaa marka saas darteed taana idiraabkuna cilo w ku imaana marka khulaasada xadiidkan laba cilo leeyahay mujaanid ibni saciid kow oo daciifa ah, sanadka ku jira ciladiisa labaadna isaga laftirkiisa iskhilaafay marna isagoo mawquufo werinaya marna isagoo marfuuca taana waxay tusaysaa qilatu dabdi xadiidkan inuusa aada usoo dabdinin marka xadiidka an xugun marka lagu dhisi maayo aahaarta marka baabkan ku sugan abwaabu sutrati lmusalli musanafka ounan sheegin waxaa kamida ah marka asaartaas dadka inay masaajidka markay ku tukanayaan tiirarka inay udukadaan oo masjidka markaad ku tukanaysid keligaa inaad fitro samaysatid oo dawlada tiirarka aad tiirka aad u jeesatid tiirarka ama derbiga ama shay adiga aad dhigato in marka ay laga maarmaan tahay haddii qofkii marka sutra la-aana soo dukanaya la arkana sutra waa loo samay karaa ama sutra waa lagu aadin karaa inta xoogaa lasoo sikiyo sutrada waa lagu aadin karaa oo bukhaari wuxuu warinaya tacliiq ahaan oo usoo wariyey cumar eh, bn khadaab radi allahu canhu inuu dhihi jiray almusalluuna axaqu bisawaari min almutaxadisiina kuwa sheekaysanaayo tiirarka waxaa uga owleysan dadka aan sheekaysanan la tukanayo dadka tukanayo iyo dadka sheekaysanayo oo isdiwaanooyinka iyo tiirarka ku sheekaysanayo waxaa ku owleysan oo xaq ku xaqnimo badan dadka dukanayo tiirarka oo haddii laba nin ay meesha ku sheekaysanayso or meeshaan iiga oo ku tukanayo haddaad tiraa inuu kaaga wareegin ninka sheekaysanay ninka tuka ninka tukanayo masaajidka ku owneysan qofkii sidaasoo kale ay dhacdeen inuu uga wareego meesha ujeesto intuu asaga isku tarala-aan kan tuka lahay kana u masaajidka kudhex sheekaysanayo labada marka waxaa weyaan marka cumar sidaasuu u dhihi jiray dadka uga wareega u dhihi jiray waa ka celi jiray de masaajidda haddaysan nidaam lahayn adda waa laysku dagaalaya maahane ummadii marka diin kala celin maayo maamul kala celiyaana maleh masaajidada marka tooba un ilahay inuu naga bixiyan ka rajeyneyna wax kale malaha kan kale marka waxa ay tahay cumar wuxuu samey jiray sidoo kale isla bukhaari u soo werinaa tacliiq ahaan wuxuu yihi bukhaari war ha-ah cumaru cumar waxau arkay rajulan nin yusallii bayna diwanat bayna diwaanatayni nin laba tiir dhexdood ku tukanayo arkay labadii tiir dhexdooda nin ku tukana ayuu arkay fa adnaahu waa dhaweeyey cumar ilaa saariyatin mid buu u dhaweeyey labadii tiir mid kamida u dhaweeyey oo ku aadiyey marka faqaala markaas yii salli ilayha meeshaan u dukuy tiirka utukuy xaggiisa marka inaynad in loo samayn karo qofkii sutraan laga qaadanayo oo isagu dayacay adiga u samayn kartaa watacawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala lismi alcudwaani soo geli cumar marka intuu soo qaado ayuu meeshaas ku asxaabta rasuulka markii maqribka la adimo labada rag oo maqrib ka horeysa ay tuka jireen waxay u reysan jireen waxay u degdegi jireen tiirarka tiirarka xaggooda ayay aada ugu degdegi jireen marka waxaad garanay marka waxay tahay in tiirarka aad loogu degdegi jiray lidalika bukhaari waxau baabaystay qof keliga inuusan ku tukanin eh, qof keligiisa inuusan ku tukanin eh, laba tiir dhexdooda waa inuu tiirka ujeesto waxaan ujeedaa ama inuu sutro dhigto qof waxaan ujeedaa laba tiir dhexdood inaysan jamaaca ku tukanin oo sufuufta caadiga hadda masaajida marka la tukanaayo in laba tiir dhexdood lagu tukado safka la geliya ma banaana bukhaarina baaba u baabaystay masalada iyada laftirkeeda naam inaan masalada tiirarkale kala dhexgelin dadaa diin ka dhigtay marka waxaas naam waxay un isleeyihin koox hiblaayo ayaa waxaan wadatee khilaafa idinka laakin sunada nabiga waa waxay khilaafahay sala allahu alayh ali wasalam muxuu dhibaayo kuleey tiir dhexdiisa lagu tukado masaajidka muxuu kasoo doonay qofkaas nebigu soo ma salluu kamaa ra usalli so isaga ma dhin haddana fa ina taswiyata sufuufi min taman salaa salaadii kamid tahay marka sidii nabiga safka usin in loo simaa fiican adigii beri aakhira maxuu ku taraya hebel aan kasoo horjeedi yani ummadu umadii waxaa beryahan dambe alla kacabsigii waxaa kala weynaaday hebel ka xanaaji hebel dhib hebel sidaas yeel alla kacabsigii dhammaan waa laga tegin marka waxaa fiican in dadka khaasatan dadka sunnada weliba iyaga laftirkooda waxaad moodaa noocan ma dhinacaas iyaga laftikooda wax ka gashay ninkii sunno sameeyo u sameeyo dad ku dhig dartiis xabad ajara kama helayo saasa ogaada qoladana meesha joogta ugu darnaa sunnada haddaanan sunnada ikhlaas u samaynin wax aad ajiro ka helaysid malaha marka dadka ahlu sunnadana waxaa fiican inay ilaahay ka cabsadaan camalka ay samaynayan dar alle u sameeyaan kuwaan ayagu ahlu bidcada ah bidcadoodii hadday ku darsadaan mukhaalafadii rasuulka iyagaa xawbka nebiga laga eriyi doonaa faraa ka qaad inaad wax usheegta keliya aad leedahay hay dadka masaajidana waxaa fiican inay ka bixiyaan dadka tiirarka dhexdooda hay marka waxay kuleeyihin tiir dhexdiisa in lagu tukan karo waxaa u daliilay nebigaa laba tiir dhexdeed ku tukaday oo nebigu ma'muum ma u ahay rasuulka aleyh isalaatu wasalaam rasuulka m mamuum ma'muum miyo u ahay ma jamaaca u ku dhex jiro ma uu la tukanayo rasuulka mase imaam bu ahay mase keligiisu tukanayo rasuulka imaa inuu keligiis tukanayo imaa inuu imaam yahay ahay ee rasuulka jamaacada ma'muum ma uusan ahayn nebiga aleyh isalaatu wasalaam marka markaa oo laba tiir ku dhex dukanaya keligiisoo tukanaya sutrada marka waxyaabahaas baa marka waxyaabaha ugu muhiimsan in lagu dadaalo weyaan baabu lxasi cala lkhushuuci baabu lxasi cala alkhushuuci isku boorin la isku haadaa kani baabu lxasi cala alkhushuuci isku boorin la isku boorinayo cala alkhushuuci khushuuc fi salaati salaada dhexdeeda laysugu booridaayo cadayntiisiiba u baab yahay marka khushuuciga halkan ka gala in laysu booriyo marka khushuucda waa dhuuxi salaada waa hadii la waayo waxa maarka salaadii macno yeelan mayso an abi hurayrata radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wau reebay an yusaliya rajulu qofka inuu tukado mukhtasiran isagoo keliyaha haysto mukhtasiran isagoo kelida haysta isagoo keliyaha haysto oo sidaa dhex u qabsanayo inuu salaadii dukado nabigu waa reebay muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saareen walafdu limuslimin lafdigana muslim baa iskale riwaayada bukhaari iyadu waxay ahayd nuhiya can ilkhasri fi salaat alfaadaas riwaayada bukhaari muttafaqun calayhi buu hadda yiri wallafdu limuslim maxaa ka fahmay meeshaas lafdigan anaga hadda buluuqa noogu yaalo muslim baa iskale laakiin xadiidka macno ahaan bukhaari muslim isla weriye marka eh, riwaayada bukhaari iyada waxay leedahay nuhiya can ilxasri fi salaati keliye qabsiga salaada dhexdeeda waa la reebay culamada qaarkood marka way fasireeno marka tafaasiir kala duduwan baa lagu fasiray laakiin hal tafsiiruu kasoo qaatay ibnu xajar isagaana raajix ah wa macnaahu macnihiisa xadiidka macnihiisana ikhtisaarku an yajcala qofka inuu yeelo wayadahu gacantiisa calaa khaasiratihi kelidiisa inuu saaro gacantiisa inuu kelidiisa saaro weeyaan macnahaas marka kasoo qaatay macnahan marka xaafidku wuxuu usoo qaatay macaanida kale kaleo dhan ayaa uu ka tegey macaanidaas kale inayna raajix ahayn oo ishaarayaan macaanida kale marka maxay tahay an yusaliya rajulu qofka inuu dukado ayaa la reebay muktasiran isagoo soo gaadsanaya qaara ku mixiyey muxuu soo gaabinaya marka suuradiibuu labada aayado udambaysa kasoo qabsanaya marka faatixada akriyo kadib labada aayado udambeysa suuradda kasoo qabsanaya taas culamada qaara ku fasireen qaar waxay ku fasireen dhumaniinada goynayaan salaada inuu soo gaabiyo oo dhumaniinadii ayuusan la imaanaynin marka mida la reeba taas waaye laakiin khulaasada arrimahaas dhan maxaa diidaayo waxaa diidaaya riwaayaadka kale ee nahaa rasuullah sal sala allahu alayh ali wasalam can itakasuri takasur haddii la yidhaha bis waa u dhamaatay tafaasiirka kale dhan iyo riwaayada kale iyo walkhasri nuhya can ilkhasri riwaayada bukhaari aad ay u cadaynaysaa khasri lama dhaho labada aayado u dambaysa in gaabsi lama dhaho marka haddii layihaha mukhtasiran waa noqon kartaa waa soo gaabsaday laakin can ilkhasri ma noqon karto macnahaas marka macaanida dhexdaas fiirsa marka axaadiista rasuulka manhajka lagu darto macaanida axaadiista rasuulka waa in duruqda xadiidka la jamciyo markaasaa la ogaa karaa xadiidka macnihiisa hadiise aan la baranin oon duruqda la jamcinin qofku macno unbaa niadiisa usoo degdegaya macnahaasna inuu khaldan yaha laga yaa iska dhaaf annaga waxay ku dhacdaa culamo waaweyn taas oo kale xadiidkaa nabigu yihi sal lau salam eh, taxaluqa nahaa rasul lah sal slam an taxalluq ywma aljumca nabigu waa reebay maalinta jumcada salaada jumcada kahor in masaajidka xalqa lagu sameeyo ama kutub lagu akriya ama hala wacdiye waa la reebay dadka qur-aan inay akristaan iyo tukadaan iyo loo diidiyo xadiidka macnihiisu sidaas ahaa culamada muxadisiinta nin kamid a ah waxu u qaatay macnaha xadiidka in loo jeeda xeerashadii markaasu arbaciina sana jimco ma xeeranin intaas waxba islaam marka ama ibnahagan ku dhacdaa mar dambe ayuu marka macnihi fahmay macnihii dadka waa ku dabagadoodi kartaa laakiin waxaa muhiima ah de nadaamteeda in laga doono xadiidka macnihiisa hahe xadiidkan marka macnihiisu sidaas weya sababta cilada loo reebay waa maxay cilada waxaa ugu raajixsan bukhaari midda oo weriyey min xadiidi caaisha waxay tiri waa yahuudda ayaa sidaas yeesho markay tukanayaan marka waxaa loo reebay tashabuh dartiis tashabuh dartiis ayaa loo reebo gaalada in loo ekaado ama yahuudda in loo ekaado daraaddeed ayaa nebigu sala allahu alayh ali wasalam oo u reebay saa darteed marka eh, macnaha ku jira kaas weyaan wa fi lbukhaariyi waa kaas marka bukhaari waa lasii cadeeyey hadda riwaayadan dambe cilladay kuu sheegaysaa wa fi lbukhaariyi can caaishata radia allahu canha ana dalika kaagaasi ficla alyahuudi ana dalika kaagaasi ficlu lyahuudi yahuud ficilkeeda inuu yahay ayaa ku sugan oo yahuudaa sidaan yeesho sidaabaa marka laysaga reebay wabilahi tawfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamedin wa alihi